بسم الله والحمد لله على نعمائه وتوفيقه ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد ودرسيني شن يا لباتناد waxaynu ku soo jirnay tasxiixu lmasaa'il sida masaa'ilka loo jab saaro ee markuu jabku galo looga saalo boqol iyo shan iyo afartan sabxadda mihaalkaasaynu ka qaadanay ruux baa geeriyoodo wuxuu ka tegey saddex dumara oo uu qabay toddoba hablood oo uu dhalay laba ayeeyo afar ikhwa ah oo ashiqo ah iyo akhli uma ruux waliba muxuu helayaa saddexdii sawjo tumun bay isku leeyihin banaadkina waxay leeyihiin thuluthaan labadii ayeyena sudus ikhwadina waxa weeyaan baaqi sugayaal hadduu wax usoo hadho akhii li-umka ahaana faraca waaridka ee meesha jooga ayaa xijaabaya meesha waa ka baxayaa masalada afar iyo labaatan baynu ka dhisnay siday ku soo baxdayna in badan baynu soo marnay afar iyo labaatan waxaa u tuminah saddex saddexda sawjo si afar iyo labaatan waxaa u hulutaana lix iyo toban oo marka afar iyo labaatan saddex loo qaybiyo waa sideed labadaa saddexda dul saaranna ku dhufo lix iyo toban waxaa u sudusa afar iyo labaatanka arbaca labada ayeeya sii sihaamta isu geed dadka ehlu furuudka ay heleen saddex lix iyo toban iyo afar sagaal iyo toban iyo afar marka laisu geeyo waa imse saddex iyo labaatan qori baa soo hadhay qorigaana waxaa la siinayaa ikhwada ishwada baa la siinayaa أخ لأمك ومحجوب بينه بالفرع الوارث halkaa markaynu marayno ayaa waxaan leenahay saddexda sawjo sihaamtoodu ma u qaybsantaa mise uma qaybsanto sihaamtu waa saddex cadad ru-uuskooduna waa saddex way isu qaybsantay waaye hablaha lix iyo toban qori bay leeyihin lix iyo toban qori madaxooduna waa toddoba lix iyo toban iyo toddoba markayn isugu eegno tabaayun iyo tawaafuq tabaayun baa ka dhexeeya cadad ru-uus ru'uuskoo buura halkaa inoo dhig halkaa midigta inoo dhig waxaan u imanaynaa qorigii iyo ikhwadii oo afare isuma qaybsamayaan qorigu ma qaybsamayo waxaan leenahay iyagana saasi leeg isugu eeg atabaayun iyo tawaafuq waa tabaayun qori kelii daa afar qof uma qaybsamayo cadad ru-uuskii oo arbacaa toddobadii inoo aggeed maxaa halka aynu dhiganay toddoba oo hableenu ka soo qaadanay iyo afar oo aynu ikhwadii ka soo qaadanay toddobada iyo afartaa waxaa la odhanayaa maxfuudaad ama rawaajic ama muhbataat intaasoo magacba waa la ydhaha horeynu usoo baranay markaynu dhiganaynay kutubteynii hore ayaynu kusoo marnay nisab alarbaca ayaan isugu eegayaa toddobada iyo afartaa waxaan leenahay waxaa ka dhexeeya tabaayun oo toddobiyo afar wax uwada ay u wada qaybsamaan ma jirto labadooda deetana isku dhufo sideed iyo labaatan baa ka soo baxay sideed iyo labaatankaas juz sahmigii buu maanta inoo yimi afar iyo labaatankii oo isla masalihaa ku dhufanaya sideed iyo labaatan markaa afar iyo labaatan ku dhuftay lix boqol iyo labiyo toddobaatanka ah ayaa ka soo baxay waayo qof walba dabeetana wixiisii uga shaqeen saddexdaas sawjo waxay lahaayeen saddex sahmi sideed iyo labaatanka ugu dhufo afar iyo siddeetan masaxul masalaha u hoos dhig oo lix boqol iyo labayo toddobaatanka ah lix iyo tobankii qori habluu heleen siddeed iyo labaatanka ugu dhufo afar boqol iyo siddeed iyo afartan bay isku heleen inan waliba afar iyo lixdan bay helaysaa ilan iyagaa sababayna masaladii afar iyo labaatanka ahayd lix boqol iyo labaiyo toddobaatan loo raree oo xoolihii maanta la yidhaahdo lix boqol iyo labaiyo toddobaatan meelood ha loo qaybiyo iyagu jabka ka galay iyo ikhwada marka inan waliba afar iyo lixdankaasi helaysaa labadii ayeeyo afar bay lahaayeena ugu dhufo siddeed iyo labaatanka ah boqol iyo labiyo toban ayay isku helayaan islaam waliba waxay helaysaa sideed iyo labaatan bay helaysaa markaynu afarto markaynu labadooda u qaybino ikhwadii u kaare qori bay lahaayeen sideed iyo labaatan ugu dhufo siddeed iyo labaatanka ah ayay afartooda isku helayaan afartooda markii sideed iyo labaatanka u qaybinayna maxay noqonayaan mid waliba wuxuu helayaa toddoba miisaalkani waxa weeyaan wuxuu ka jabay maanta shihaamtii laba fariiq fariiqa banaadka ah iyo fariiqa ikhwada ah marka inkisaar cala kitaabkeenu kitaabkeennu inta hore imikaaynu soo qaadanaynay wuxuu keenayay inkisaar calaa fariiqin waaxid isagoo qolo quraq uu qorigu ka jabay kanna waxa weeyaan tusaalahana isagoo laba qolo uu ka jabay isagoo saddex ka jabay horeynu usoo marnay oo kutubteyna horeynu iyana kusoo marnay hubi bal inay lix boqol iyo labiyo toddobaatanka ay timaado sihaanta isugee afar iyo siddeetan afar boqol iyo siddeed iyo afartan iyo boqol iyo labiyo toban siddeed iyo labaatan markaad isu geyso haddii ay timaado timaaddo masaxulmasalaha masalada qaabkani u dhisno waa sax hadday is iman weydo meel baa khalad ku jiraayo waa inaad hubisaa fi haadihi almasala masaladan li lisawjaati athumun bay leeyihin walibanaati banaadkana thulusaan bay leeyihin walijadataynina asudus bay leeyihin walilikhwati alashiqaa ikhwada ashiqadihina albaaqi baaqigii bay leeyihin liannahum maxaa yeelay iyagoy baaqiga ku yeesheen waa casabatu binafsi weeyaan dee walakhu liumkina maxjuubun waxaa lagu xijaabay biwujuudi farci alwaaris faracan waariska ah oo banaadkaa ah ayaa lagu xijaabay waalmasalatu masaladu min arbaca wa ishiriin afar iyo labaatan ayaa laga dhisayaa lisawjaati afooyinkii uu qabay ruuxii dhintay ama sawjkii dhintay waxay leeyihiin halaasu sihaam saddex qori bay leeyihin wahiya munqasimatun way u qaybsantaa calaa cadad ru'uusihinna tirada madaxyadoodana waa u qaybsantaa wa ama albanaatu habluhu miyaa fa cadaduhunna tiradoodu sabcun waa toddobaa wa sihaamuhunna qoryahoodina waa lix iyo toban wa baynahumaa toddobada iyo lix iyo tobankana tabaayunu tabaayin baa ka dhexeeya waljaddataan labada ayeeyo lahumaa waxay leeyihin arbacatu sihaam wahiya afartan qorin ah munqasimatun waa u qaybsantaa calaa ru'uusihinna madaxyadooda waa u qaybsantaayo afar qori markaan laba u qaybino dee mid walba labay helaysaa walashiqaau ashiqadu lahum sahmun waaxid qori qoray leeyihin wacadaduhum wacdaduhum tiradooduna arbacatun waa afar wabaynahumaa afar iyo qorigaana tabaayunun tabaayun baa ka dhexeeya walitasxiixi haadihi almas'ala markaynu masaladan tasxiixinayno eenu jabsaaranno naakhudu waxaynu qaadanaynaa cadada ru'uusi albanaat tirada madaxyada hablaha oo toddobada ah baynu qaadanaynaa ilaan waynakii nidhi lix iyo toban iyo toddoba tabaayun baa ka dhexeeye wanadribhu waxaynu ku dhufanaynaa fii cadadi ru'uusi alikhwa tiradii madaxyada inamada ayaynu ku dhufanaynaa iyagana wayna kaynidhi weri iyo madaxyadooda afar marka la isu eego tabaayun baa ka dhexeeya cadadu ru-uuskoo buuraa baynu qaadanaynaa toddobada iyo afartuba waa cadadu ru-uuskii dadka aw qoriyuhu ka jabeen wanaatiju wixii ka soo baxay huwa jusu sahmi weeye wahuwa tamaaniya o cishriin afar sideed iyo waaye nadribu waxaanu ku dhufanaynaa hada naatij naatijkan iyo waxay noo soo baxa waxaynu ku dhufanaynaa fii asli masalaha aynu ku dhufanaynaa fa yakuunu wuxuu noqonayaa asli aslimasale waa afariyo labaatanka ah fa yakuunu wuxuu noqonayaa almutaxasil wixii kasoo xasile kasoo baxay wa tasxiixu lmasala masaxulmasalihii buu inoo noqonayaayoo lix boqol iyo labiiyo toddobaatanka ah ayuu noqday wallahu tacaala aclam macrifatu taqsiimi tarika muddaba waxaynu kusoo jirnay oo aynu soo baranaynay dadka warasada ahi n waa imisa maxay kale yihiin n intee ehlo faralah intee casaba ah siday isu riixriixaan way isu xijaabayaan n masaa'ilka sidee loo dhisaa masaa'ilka haddii uu jabgalo sidee jabka looga saaraa n hawshaa markii aynu ka soo faraxalanay de waxaa loo baahan yahay oo la soo gaadhay maydku wixii uu ka tegey iyo adduunkii uu ka tegey dee in dadkii loo qaybiyo marka xoolihii sidii loo qaybin lahaa ayaa uu sheekhu halkan uu inoogu qoray iyaday habboonayd inuu kitaabka aakhirkiisa uu baabkan uu ku yimaado maxaa yeelay kutubteennii hore aynu soo maraynay gaar ahaan kitaabkii alraa'id fi cilmi alfaraa'id baabkan isagu wuu ugu dambaysiiyey markaynu raxbiyada maraynayna iyana waynu ugu dambaysiinay walow uu shaarixuuna uu qoray oo uu bartanka geliyey haddana waynu ugu dambaysiinay sidaasaana runtii wanaagsan oo marka la ogaado dee dadkii wax dhexal joojinayay iyo sida wax u helayeen markaynu fadwadaa dhammayno ee aynu khalisno dee in xoolihii sidii loo qaybsan lahaa wax lagu gabagabeeyo ila waa thamaratu lmaqsuud ujeeddada keliya cilmiga looga gollayana waaba intaa saasay ku habboonta in mar walba xagga dambe la keeno laakiin sidan uu kitaabku u qoran yahay ayaynu iskaga wadi maanta atarika hiya waxa weeye maa yatrukuhu lmeyd meydku waa wuxuu ka tago oo min maalin xoolaa aw mataacin ama alaaba aw caqaarin ama maguurta ah wa haadihi tarika tarikadanu tuqsamu waxaa loo qaybinayaa bayna alwarasa dadka warasada ah calaa qadri sihaamihim qoryahoodu siday yihiin ayaa loogu qaybinayaa fa yucdaa waxaa la siinayaa kullu waarisin qof kasta oo waarisa mina tarika tarikadii waxaa laga siinayaa binisbati sihaamihi nisbada qorigiisa ayaa laga siinayaa qoryihiisa ayaa laga siinayaa allatii taasoo warisahaa uu ka dhaxlay min meyd meydka uu ka dhaxlay weli macrifati markaynu doonno inaynu garanno qismatu tarika tarikada qaybinteeda duruqun duruq ayaa u sugan welimacrifati garashada iyo ogaalka la ogaanayo qismatu tarika qaybinta xoolaha duruqun wadooyin bay leedahay cadiida oo fara badan asharuha ta ugu caansani duruqdaa dariiqataani laba dariiqo weeye binisbati waa marka loo eego lil amwaali manquula xoolaha la rari karo marka la eego xoolaha la raro marka la eego wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah tarikada waxaa la yidhaahdaa maa yatrukuhu lmeyid waa wixii uu uu ka tago oo xoola ah ama alaaba badeecadaha dee suuqa yaalla oo kale aw caqaarin ama maguurto waa daaraha iyo dhulkaas oo kale wa haadihi tarika haddaba xoolahan iyo tarikadan tuqsamu bayna alwarasa dadka warasada ah ayaa loo qaybinayaa waxaana loogu qaybinayaa calaa qadri sihaamihim sihaamtoodu sida ay tahay iyo qadarkay leeyinba wax loogu qaybinayaa sida sihaamta warasa loo soo saarana dee waad ka soo farxalatay fa waxaa la siinayaa kullu waarisin qof kasta oo waarisa min atarika xoolihii waxaa laga siinayaa binisbati sihaamihi nisbada ay uu sihaamtiisu ay leedahay ayaa laga siinayaa ayaa xoolihii laga siinayaa allatii taasoo warihahaa uu ka dhaxlay min almeyd meydka uu ka dhaxlay walimacrifati garashada qismatu tarika qaybinta xoolaha waxaa u sugan duruqun waddooyin bay leedahay cadiida doora asharuhaa ta ugu caansanina ay tahy dariiqataani laba dariiqo waa binisba marka loo eego lil amwaali manquula xoolaha la raro marka la eego ama la qaadi karo sida lacagta oo kale labadii dariiqo adariiqat aluulaa dariiqada koowaad kutubteennii hore waxaynu kusoo soo maraynay ilaa lix dariiqo laakiin sheeku laba dariiqo ayuu isagu iskaga koobsaday dariiqada koowaad waxa weeye an nastakhrija waa inaynu soo saarno qiimata sahmi alwaaxid qoriga keliya qiimihiisa uu ku leeyay mina tarika tarikada qorigii keli ahaabaa intuu tarikada ku leeyey waa soo saarno suma dabadeetana nadribuhaa waynanu ku dhufanno qiimaha aynu soo saarnay fii cadadi sihaam tirada qoryaha kulli waarisin qof kastoo waarisa uu leeyahy waynaynu ugu dhufanno fa yaxsulu waxaa soo baxaya markaa nasiibu kulli waarisin nasiibka uu qof kasta oo waariso uu ku lahaa mina tarika tarikada uu ku lahaa markaynu miisaalka tagno ayuu hadalkaasi kuu dhacayaa addariiqatu thaaniya dariiqada labaad an nastakhrija waa inaynu soo saarno nasiiba kulli waaxidin nasiibka ruux kastaba uu ku leeyahay oo warasada ka midihi uu leeyahay inaynu soo saarno jumlatan si duuduuba inaynu mar qura usoo wada saarno nasiibka oo qof kasta oo warase uu leeyahay waa inaynu mar qura usoo wada saarno wadaalika kaasuna bi-an nadriba waa inaynu ku dhufanno sihaama kulla waarisin kulli waarisin qoriga uu leeyahay qof kasta oo waarisi fii miqdaari tarika xaddiga ay tarikadu tahay inta ay xooluhu yihiin ayaan qorigii ku dhufanaya waariskaa wixii ka soo baxaa suma deetee naqsimuhu waxaanu u qaybinaynaa calaa asli masala asli masalihii aynu masalada ka dhisannay ayaanu u qaybinaynaa aw tasxiixihaa aw calaa tasxiixihaa ama masax masalihii ayaynu u qaybinaynaa haddii masalada intuu jabgale la tasxiixiyey halkaa dambe loo tasxiixiyey ayaa loo qaybinayaa fayantiju waxaa soo baxaaya nasiibu kulli waarithin qof kastoo waarisa nasiibkiisii wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah dariiqada labaad waxaa weeye an nastakrija nasiiba kulli waari kulli waaxidin min alwaratha inaynu soo saarno nasiibka uu leeyahay kulli waaxidin min alwarasa qof kasta oo warasada ka mid yihi nasiibkiisa jumla mar quraynu soo wada saarana arrinkaasna wuxuu ku imanayaa bian nadriba inaynu ku dhufanno sihaama kulli waarisin sihaamta uu leeyahay qof kastoo waarisi fii miqdaari tarika xooluhu intay yihiin baan ku dhufanana uma naqsimuhu waxaanu u qaybinaynaa hu waxaa inoo soo baxay calaa asli masalihii baan u qaybinayaa aw tasxiixiha ah ama tasxiixu lmasalaan u qaybinayaa fayantiju waxay ii soo baxayaa nasiiba kulli waarisin amhilatu calaa dariiqati aluulaa dariiqadaa hore ayaynu tusaale ka qaadanayno dariiqada hore maxay leedahay waxaynu soo saaranaa qiimata sahmi alwaaxid min atarika qorigii keliyahaa qiimaha uu ku leeyay tarikada ayaynu soo saaran kadibna waxaynu ku dhufananaa qof kasta oo waarisi sihaamta uu haystay ayaynu ugu dhufananaa wixii soo baxaa ayaa nasiibkii qof kasta oo warasada ka midi uu lahaa ruux baa geeriyooday <clears throat> wuxuu ka tegey haweenadiisii inaanu dhalay labadii waalid ee dhalay xooluhuna waa afar boqol iyo siddeetan dinaar weyn famaa nasiibu kulli waarisin min atarika ruux walibaa muxuu xoolaa ku leeyi masalada aan dhisanno sawka waxaa leeyahay thumun binta nis bay leedahay aabba sudus buu leeyahay baaqigana waa qaadanayaa hooyana sudus bay leedahay waayo labadaa iyo lixdaasi tadaaful bay samaynayaan lixda qaado sideed iyo lix baas soo hadhay sideed iyo lix maxaa ka dhexeeya nis wal arbaca isugu eegood waxaa ka dhexeeya tawaafuq binis nis bay iska tawaafuqeen sideenii usoo saaray nisuu saari jirnay afar iyo labaatankaas waasna masalihii loo noqdo afar iyo labaatan maxaa u thumunaa saddex sawjada sii maxaa u badha labiyo toban bintada sii maxaa u sudusaa afar hooyo aabba kala sii laba sudus isu geed dabeetana saddex iyo labiyo toban waa shan iyo toban sideedna u geed shan iyo toban sideedna u geed saddex iyo labaatan maxaa soo hadhay qori qorigaana aabbaha ugu dar ila isagaa casbi binafsiye alxuqu lfaraa'ida biahliha famaa baqiya falawlaa rajul isaga ah ugu dar sidaa ogeed kitaabku wax farala aabaha uma qorinaa caasibunmu ku horqoran caynkaa yar waa caasib bimacnaa caasib weeyaan oo marka intii kale ehlufarankoodii la siiyey ee ehlufaranka la siiyay intii soo hadhay oo shantaasunba aabba uu siiyey laakiin sidaa kalena waa siday dee aynu soo baranay mar haddii aabba uu la joogo farac waarisa dee suduskiisu ayuunbu leeyahy hadday inan tahayna wixii soo hadhay isaga casabaynaya sida nimanka oo kale waayo sawja saddex bay yeelatay inanti labiyo toban aabbay sugeyn shan hooyana afar xoolihiio haddaba afar boqol iyo siddeetan diinaar ahaa waa amwaal manquula weeyaan ayaa maanta aynu u qaybinanaa maxaa la yeelayaa dariiqada koowaad baynu ku qaybinanaa oynu dul taaganna dariiqada koowaad maxay dhigaysaa waxaa la soo saarayaa diimatu sahmi alwaaxid min atarika seena soo saaraya afar boqol iyo siddeetankii asal masalaheeni afar iyo labaatan u qaybi afar iyo labaatan sahmi u qaybi maxaa soo baxay labaatan diinaar waa qiimatu sahm alwaaxid ilaan afar iyo labaatan sahmi baan u qaybi qorigii kastaaba labaatan diinaar ayuu afar boqol iyo siddeetanka diinaar ku leeyay qof kasta oo waarisa haddaba meesha jooga wixii uu lahaa sihaamtu masalada ku lahaa labaatanka ugu ganac ilaan qorigii walba labaatan buu leeyay sawjadii imsaay lahay saddex qori saddex min labaatana lixdankaasay leedahay nasiibaha mina tarika weeyaan inanta maxay lahay labiyo toban qori labaatanka ugu dhufo laba boqol iyo afartan aabbuhu muxuu lahaa shan labaatankii ugu dhufo boqol hooya maxay lahayd afar labaatankii ugu dhufo siddeetan wa kaa tusaale kale ruux baa geeriyooday wuxuu ka tegay ukhtayni shaqiiqatayni laba habloodoo walaalayiin oo shaqaayiqa hooyadii sawj bintalibno intaasu ka tegay xooluhuna waa sagaal boqol iyo lixdan diinaar famaa miqdaaru kulli waarihin min atarika ruux waliba haddaba imisuu xoolaa ku leeyahy sideenii inoogu dhis waaye umma waxay leedahay sudus sawjkuna rubuc bintalibnaduna nis bay leedahay ele maanta cid ka sarraysaa ma jir meesha ma joogtee niskeedii bay qaadanaysaa labadaa okteel shaqiiqataynka ahina waa casabatu maca alkhayr ila bintay la joogaane bintulibnay la joogaane sudus iyo rubuc iyo nis ayaa furuudda inoogu jira masalada weeye laba lixday tadaakulaysaa ama afartii aba iska dhe lix iyo afarunbaa isku soo hadhaya tawaafuq binis baa ka dhexeeya wafqa axadihimaa ayaynu ku dhufanaa fii kaamil labiyo labiiyo tobankaa weeya nafsulmasaliin labiyo toban maxaa u sudusa laba hooyo sii maxaa u rubca saddex sawjka sii maxaa u nisa lix dhintada si isu gee laba iyo saddex waa shan iyo lix koob iyo toban maxaa soo haray qori qorigaa waxaynu siinaynaa eh, labadii ukhto waanu ka jabay waa loo tasxiixinayaa markaa hal iyo laba isu eeg wa tabaayun cadadu ru-uuska iska qaado asil masaliya labiyo tobana ku dhufo afar iyo labaatankaasa inoo soo baxay afar iyo labaatankaasa inoo soo baxay waaye hal ku dhufo labadaa waa laba labadii ukhto labadaasay ku leeyihiin afar iyo labaatanka mid boqorisiiya uma labay lahayd labadaa ugu dhufo afar xoolii afar labaatan loo qeybiye afar bay leedahay saddex ayuu sawjkuna ku lahaa masalada hore laba ugu dhufo lix bintadana ugu dhufo bintalibnada lixdii laba ugu dhufo labiyo toban waa laga guurayaa dabeetana shaxdaa midigta waa laga guuraya taa bidixduunbaa la qaadanaya oo masaxul masalada ah xoolihii afar iyo labaatan unbaa loo qaybinayaa laba labada hablood baa leh ee shaqaayiqaa afar unbaa leh lix sawj baa leh labiyo toban bintulibna ayaa leh xoolihuu meydku ka tegey sagaal boqol iyo lixdan diinaar bay ahaayeen ilan dariiqadii koowaad baynu wax ku shaqaysananaaye sagaal boqol iyo lixdanka afar labaatanka u qaybi waa afartan afar iyo labaatankaa sahbi qori kasta oo la arkaa wuxuu xoolaha ku leeyahay afartan dinaar oo labada hablood maxay ku lahaayeen ee meydka walaalo ahaayeen laba afartankaa ugu dhufo siddeetan bay isku leeyihin midba afartan si umma maxay ku lahayd afar qori bay ku lahayd afartankii ugu dhufo boqol iyo lixdankaasay leeday sawjku muxuu lahaa lix ugu dhufo laba boqol iyo afartan bintilibno maxay lahayd labiyo toban afartankaa ugu dhufo hubi dabeetana bal waxaan kuu soo baxay hubi sideetan boqol iyo lixdan laba boqol iyo afartan afar boqol iyo sideetan sagaal boqol iyo lixdanka saasay ku dhammaadeen markaa masaladu iyo hawsha aynu qabannay sax weeyaan tusaale kale ruux baa geeriyooday wuxuu ka tegay afar hablood uu dhalay iyo laba inan labadii waalid ee dhalay saddex ikhwo ah oo inamaa ah, oo ashiqa ah xooluhuna waa saddex kun oo diinaar ruux walbay mas-uul leeyihi waa sida misaalka jim waayo aabba wuxuu leeyihi masaladii noo dhis oo sudus umana waxay leedahay sudus afarta binto iyo labada ibnina baaqiga ayay sugayaan waa casabo baaqigaay sugayaan akhaa shaqiiqa ah ee saddexda ah waa la xijaabaya waa maxjuub maxaa lagu xijaabay ma aabbaa lagu xijaabay mise ibnigaa lagu xijaabay dee labaduba way xijaabi jireen laakiin halkan markaynu taagannahay waxa wanaagsan baa lay in la yidhaahdo faracaa lagu xijaabay horeynu usoo marnay haddaa wax ka xasuusantiin waayo waa laba lixaad tamaahul weeye asal masale waa sita sita maxaa u sudusa waaxid aabasi maxaa sudus kale waa waaxid umasi labadaa qori lixdii ka goo afar afartaa qoriya inoo soo hadhay afarta hablood iyo labada inan baa isku leh oo wada qaadanaya waayahay labada inan waa afar madax baynu xisaabinayna iyo afarta hablaha u geed sideed madax afartaa qori sideeddaa madax bay u qaybsantaa maya uma qaybsanto u ka jabay masale waynu tasxiixinaynaa waxaan isugu eeganaa atawaafuq watabaayun tawaafuq baa ka dhexeeya maanta tawaafuq biruba labadooduba afar bay u qaybsamaan sideedda oo ah cadad ru'uuskii iyo arbacahan oo sihaamtii ahi labadooduba afar bay wada qaybsamaan waaya wafqigii cadru-uuska qaado sideed iyo afar u qaybi waa laba labadaasaa la odhanaya waa wafqu cadad ru-uus wafqigaasaynu qaadana waa jusu sahmi labiyo tobankii lixdaa asilmasaliya maan ku dhufanaya labiyo toban bay noqotay afartii ku dhufa labadaan dul saaray lixda sideed sideeddaa sideeddii madaxee carruurta u afartii hablood afartoodii qori bay qaateen midba qori labadii inanna afar bay qaateen midba laba qori u leed aabba qori buu ku lahaa iyo hooyaba masalada horeed labadaa ugu dhufo min laba weyn xooliyo labiiyo toban meelood loo qaybiyey sideed carruurtaa heshay labiyo labana hooyo aabbaa kala helay waxaanu leenahay aslmasaliyo toban kaaso ayaa laga dhisay oo uu noqday masaxulmasaliyo oni maxay ahaayeen saddex kun labiyo tobankan u qaybi laba boqol iyo kaasaa inoo soo baxay waaye waxaanu leenahay markaa hablihii afartahaa afar qori bay ku lahaayeen masalada laba boqol iyo kontonka ugu dhufo kun diinaar bay leeyihin kunkaa diinaar afarta habloodun u qaybi labadii inan afar qori bay ku lahaayeen iyagana ugu dhufo laba boqol iyo kun diinaar bay isku leeyihin labadii inan iyaguna calaamadda eresu qaybintu waa khalad waa yusaawidi tusaawidi wey aabbo laba qori buu ku lahaa isna ugu dhufo shan boqol oo diinaar buu leeyahy hooyana iyana waxay ku lahayd laba ugu dhufo waxay leedahay shan boqol oo diinaar iyaduna tusaale kaleed ruux baa geeriyooday wuxuu ka tegey sawj ukhta shaqiiqaa akhaweyn um iyo jadda intaasuu ka tegey xooluhu waxa weeyaan sagaal kun iyo sagaal boqol oo diinaan haddaba ruux waliba imsuu helaya masaladii noo dhis sawjku nis buu leeyahy ukhta shaqiiqiina nis bay leeday ikhwadaa liimkuna hulus bay leeyihin ayayana sudus bay leedahay asal masalaheennu waa sita sita maxaw nisa saddex laba nis baa ku jira masaladeed saddexna sawjka sii saddexna ukhtada shaqiiqada ah maxaa u hulusa laba ikhwada liumkaa siim maxaa u sudusa waaxid ayeeya siim isu geesi haamta saddex iyo saddex iyo laba iyo hal sagaalkaasi masalada waa cawlad waa cawlad almasala min sita waa caalata ilaa tisca maanta aslumasali waa inoo sagaalkaa xoolihii u qayba haddaba sagaal boqol sagaal kun iyo sagaalkii boqol sagaalkaa u qaybi kun iyo boqolkaa diinaar baa soo baxaya waa qiimata sahm alwaaxid qori kastaa qiimihiisu uu ka helayo xoolaha waxa weeyaan kun iyo boqolkaa sawjku muxuu lahaa saddex buu ku dhufo saddex kun iyo iyo saddex boqol buu leeyoo diinaar shaqiiqa intaa in le eg akhaweynla umku labadooda waxay isku leeyihiin laba lagu dhuftay kun iyo boqol laba kun iyo labadaa boqoloo diinaar ayeeyana qori bay leeda ugu dhufo hooy masaladoo isu gee in istimaadiyaan kale sagaal kun iyo sagaalkii boqolba ku soo baxeen amhilatun calaa dariiqati haaniya dariiqadii labaad haddaynu u gudubno maxay ahayd iyaduna ruuxa waariska ah waa in xoolihiisa mar qura lasoo wada saaraa ayay ahayd tusaale ruux baa dhintay wuxuu ka tegey can sawj wa um wa bintayn wathalaasa banaati ibni wa ibni libni intaasuu ka tegey waa sawjo cidda dhimatay odaygeedii hooyadeed laba hablood ay dhashay saddex hablood oy ayeeyowto inankeedu dhalay iyo inan uu inankeedu dhalay intaasay ka tagtay xooluhuna waxa weeyaan shan boqol iyo shan iyo siddeetan diinaar weeye haddaba ruux walibaa imisuu helayaa bal xagga shaxda u soo wareeg sawjku wuxuu leeyahy rubuc ummana waxay leedahay sudus labada habloodna thuluthaan waladul ibnigaasu baadiga ayuu sugayaa inamaiyo hablabaa hadday wax soo hadhaan sawjku rubuc buu leeyahy arbaca ayaa rubca u hooseeya suduskana lix baa u hooseeya hulusaankana saddex baa u hooseeya afar iyo lix iyo saddex intaa bannaanka ula soo bax saddexdu lixda ayay tadaakushay lixdun qaado afar iyo lix baa isku soo hadhay maxaa ka dhexeeya sidii berigii hore kale odhan mayno waynu ka guurnay dariiqada afar iyo lix hadday kulmaan labayo tobanuun waynu ka gudubnay waxaanu leenahay tawaafuq binisbaa ka dhexeeya nisbaa labadoodaba wada qaybsamaa afar maxaa u nisa laba labadaa qaadoo ku dhufo lixda labiyo tobanka aslulmasali weeye xagga kale kaga kaale haddaad doonto labiyo toban maxaa u rubuca saddex sawjka sii maxaa u sudusa laba uma sii maxaa u huluthaana sideed labada hablood sii isu gee sihaamta saddex iyo laba waa shan sideeddaana ugee saddex iyo toban masalada cawl baa galay labiiyo tobankii waa laga guuray saddex iyo tobankaa ayaa loo guurayaa xoolihii saddex iyo toban unbaa loo qaybinayaa oo saddexna sawjkaa leh labana hooyaa leh sideedna waxaa leh banaatu sulbiga ayaa leh bintal ibnadii saddexda ahayd iyo ibnalibnigii waxba uma soo hadhin ilee casabay ahaayeen baaqigay sugayeen way iska tegeen talow inankaasu ma noqonayaa akhulmashuum akhulmashuum ma noqon karaa oo ibnalibniga haddaanu joogin banaatul ibnigaa saddexda ahi suduskii ma qaadan lahayn mise may qaateen waayo miyaad ka soo shaqayn doontaa mise waan ka shaqeeyaa mar walba way dheci laayeen inankanu ibnilibnigani akhlmashhuum ma ahaa waayo mar walba banaatul ibnigaas way dhacayaan iyow maxaa yeelay banaatu sulbigiibaa hulusaankiiba qaatay waayo waxaanu leenahay aslu masaliheennii saddexiyo tonbu buu maanta inooyi oo masaxul masalihii ah xoolihii maxay ahaayeen shan boqol iyo shan iyo siddeetan waa kii hore kuu yidhi qof kasta oo waaris ahi sahmiga uu leeyahay tarikada ku dhufo saddex ayuu sawjku ku lahaa shan boqol shan boqol iyo shan iyo siddeetankaa markan ku dhufto wixii ka soo baxa saddex iyo tobanka u qaybi sawjkii boqol iyo shan iyo soddon diinaar buu leeyay ummadii u kaalay laba qori bay ku lahayd masalada xoolihii ku dhufo oo shan boqol iyo shan iyo siddeetanka wixii ka soo baxa saddex iyo tobanka u qaybi sagaashankaa dinaar bay u mana leedahay labadii hablood sideed qori bay ku lahaayeen shan boqol iyo shan iyo siddeetanka ugu dhufo wixii ka soo baxa saddex iyo tobanka u qaybi saddex boqol iyo ayay leeyihiin hablihii labadii habloodna intaasi isku leeyihin isu gee boqol iyo shan iyo soddon sagaashan saddex boqol iyo lixdan waa inay markaan isu geeyo timaadaa shan boqol iyo shan iyo siddeetankaa diinaar waa inay timaadaa hadday iman weydo masaladu waa khalad meel bay ka khaldanta dib ugu noqo hubi tusaale kale ruux baa geeriyooday wuxuu ka tegey laba inanay walaalayiin inan uu awowu yahay oo bintalibna ruuxa dhinta haddaynu ninka dhigno weeye hooyadii iyo sawj maya ruuxa dhinta waxa weeyaan sawjo mar haddaad sawj aragtay sawja ayuunbaa dhimantay markaa sawjada waxay ka tagtay laba inanay walaalayiin iyo inanay ayeeye u tahay oo inankeedu dhalay iyo hooyadeed iyo odageedii xooluhuna waxa weeyaan laba boqol iyo afartan diinaad famaa nasiibu kulli waarihin mina tarika ruux waliba xoolaay masuu ka helayaa xagga shaxda u kaalay masalada inoo dhis bintalimnadu nis bay leeday hooye sudus bay leeday sawjkunu rubuc buu leeyay ikhwadaa ashiqada ah ee labada ahina baaqiga ayay sugayaan hadday wax usoo hadhaan way qaadanayaan haddii kale waa iska tegi doonaan niska laba u hooseeyaa suduskana lix rubacana arbaca labadu lixdayta daakushaa lixdun qaado lixiyo afarna labiyo toban baynu ka dhisana asal masalaheennu waa labiyo toban labiyo toban maxaa unisaa lix bintalibnada sii maxaa u sudusa laba uma sii maxaa u rubaca saddex sawjka sii isu gee lix iyo laba siddeed saddexna u koob iyo toban labiyo tobankii ka jar qori baa soo hadhay qorigaa labadii akh baynu siinana dee uma qaybsamo wuu ka jabay mar hadduu ka jabay u tasxiixi hal iyo laba isu eeg oo tabaayun cadadu ru'uuskoo buuraa qaado labiyo tobanka dul saar kuna dhufo afar iyo labaatankaa weeye masaxulmasaliya labadaasna waa jususahmi hal ku dhufo labaa waa laba afar iyo labaatanka hoos dhig lixna laba ku dhufo labiyo toban hoos dhig labana ku dhufo laba afar hoos dhig lixna ku dhufo eh, saddexna ku dhufo laba waa lix xoolihii afar iyo labaatan meelood loo qaybiyey laba qori waxaa ku leh labada ah midba qori bintalibnaduna waxay leedahay labiyo toban ummana waxay leedahay afar sawjkuna wuxuu leeyahy lix xoolaheenni ku noqo laba boqol iyo afartan dinaar bay ahaayeen laba boqol iyo afartan dinaar waxaan ku dhufanayaa labadii qori ay lahaayeen labada ah wixii ka soo baxa afar iyo labaatanka u qaybi labaatankaa dinaar bay isku leeyihin labadii ah nasiibu shaqiiqatayn buu yihi lakiin waa nasiibu shaqiiqayn binta libnadii waxay ku lahayd labiyo toban laba boqol iyo afartanka ku dhufo wixii ka soo baxa afar iyo labaatanka u qayb xoolihii waxay ku leeday boqol iyo labaatan diinaar jumla waaxid ayay ugu soo baxday ummaddu sidaasi leeg afar ku dhufo laba boqol iyo afartan oo afar iyo labaatan u qaybi afartan diinaar bay ku leeday sawjkii waa sidaasi leeg lixdiisii qori ugu dhufo laba boqol iyo afartan dinaar afar iyo labaatan kana u qaybi lixdankaa diinaar baa soo baxay haddaba waxaanu u qaybinay xoolihii afar iyo labaatan qaybood oo mutasaawiyatan fi lqima waalcadad oo xagga qiimaha iyo tiradaba iska leeg ayaynu u qaybinay qolihii laba boqol iyo afartanka ahaa afar iyo labaatan meelood baanu kala dhignay afar iyo labaatankaa meelood markiinu u qaybinay waxa weeye waa min toban waa afar iyo labaatan meelood oo min toban ah tobankaasu filqiima walcadad way isleegi de qiim ahaan waa toban diinaar xagga tirada waa toban diinaar xagga qiim ahaanna de waa toban warqadood oo waa warqadii warqad waxba isma dheera marka afar iyo labaatankaa meeloodeen xooli u kala dhignay hadda imaka waa mutasaawiyatun fi lqiima waalcadad sideeba haddaba arrinku uu noqonayaa haddii ay fi lqiima waalcadad isaga dhigman waayaan sida geelii arigii daarihii iyo adduun badan oo la halmaala maxaa la yeelayaa haddii matalan aynu ka soo qaadno laba boqol iyo afartankani inay adi yihiin dee laba boqol iyo afartan neefoo adi isma wada dhigmaan mid baa yar mid baa weyn mid baa irmaan mid baa riman isma wada dhigmaan arrintaa waxaan filayaa cashiradeennii hore ayaynu soo qaadannay ilaa saddex maalmood ayay nagu qaadatay innagoo ku magacownay qismatul amwaal had iyo jeeraale lama hoos keeno baabul faraa'idka lama hoos keeno ama kutubul faraa'idka laguma qoro waxaa lagu qoraa kutubta fiqiga ah ayay ku taallaa weliba kitaabul qadaa ayaa la hoos geeyaa bal ugu noqda oo masalada insha allahu eh, bal jib isu baadhbaadha ina wax ka xasuusataan jim ruuxaa geeriyooday wuxuu ka tegey hooyadii shaqiiqatayn laba hablood oo ay walaalayiin uktali aba akhaweyn la'ab iyo bintalibno xooluhuna waa kun iyo shan boqol oo diinaar ruux waliba haddaba imusuu helaya masaladii baynu tusanana hooyo sudus bay lahayd bintal ibnaduna nis bay leedahay labadan ogto ee shaqiiqaadkiina waa casabatu macalqayr ee limitlyimnay la joogaani ikhwadaa abka ah waxaa xijaabaysa oo riixaysa hablahan shaqiiqaadka ee casawatu macaal khayrka noqday ayaa xijaabaya maxaa yeelay waxay leeyihiin awooddii walaalkood uu lahaa ee wax ku riixi jiray ayay leeyihiin asla masalaheennu waa sita sita maxaa u sudusa waaxid hooyo si maxaa u nisa saddex bintalibnada si isugee waa afar lix ka jar waa laba labadaa waxaynu siinaynaa labada ogto masalada cawle ma gelin jabna ma gelin xoolihii baynu u imanaynaa kun iyo waxaa haya shan boqol hooyo qorigeedu waaxid buu ahaa kun iyo shan boqol ugu dhufo lixna u qaybi laba boqol iyo kontankaa diinaar bay leedahay labada hablood laba qori bay lahaayeen kun iyo shan boqol ugu dhufo wixii ka soo baxay lixda u qaybi shantaa boqol oo diinaar bay qaateen nasiibu bintlibni saddex qori bay ahayd kun iyo shan boqol ugu dhufo wixii ka soo baxay lixda u qaybi waxaa u soo baxay toddoba boqol iyo kontonkaa diinaar ayaa u soo baxay almasalatu diinaariyatu suqraa masaladan horeynu usoo marnay waxaa weeyaa masalada la yidhaahdo dinaariyatu suqraa hunaaka waxaa jira masalataani laba masalo ayaa halkaa ah oo ishtaharataa caan ku noqday ladaa culamaa ilfaraa'id culammada faraa'idka ee dhaxalka agtooda taasoo tusamaa lagu magacaabo al-uulaa ta hore bidinaariyati suqraa baa la yidhaahdaa wathaaniyata labaadna bidinaariyati alkubraa ayaa la yidhaahdaa fa suqraa jamiicu warasatihaa dhammaan dadka warasadeedu inaasun waa wada dhadig wuxuu leeyahay sheekhu caleyh raxmatullah waxaa jira laba masalo oo ishtaharata ladaa culamaa alfaraa'id oo caan baxay culammada faraa'idka agtooda ku caan baxay labadaa masaleta hore waxaa la ydhaha suqra ta kalena dinaariyatu lkubraa baa la ydhaha haddaba dinaariyatu suqraa jamiicu warasatihaa inaahun dhammaan dadka warasadeedae ku jiraa waa wada dhadig wa kullu waaxidati minhunna mid kastoo iyaga ka midana asaabahaa waxaa la kulma oo u soo baxa bimacnaa diinaarun waaxidu hal diinaar ayaa mina tarika tarikada uga soo baxa wa haadihi suuratu tanna waa sasaanteedii ruux baa geeriyooday wuxuu ka tegey saddex sawjo laba ayeeyo siddeed hablood oo li'aba ay walaalayiin iyo afar kale oo ay walaalayiin oo li'uma intaasuu ka tegay xooluhuna waxa weeyaan toddobiyo toban diinaar wuxuu leeyahay sheekhu jasaahu allahu khayra masalada la yidhaahdo dinaariyatu suqraa arkaanteedu waxa weeyaan tusaale ahaan ruux baa geeriyooday saddex sawjuu ka tegey laba ayeeyuu ka tegey siddeed hablood oo ikhwa liaba ayuu ka tegey akhawaat liaba ayuu ka tegey afar hablood oo akhawaat liuma ayuu ka tegey adduunkii uu ka tegeyna toddobiyo toban diinaaroo keliya ayay ahaayeen falisawjaati halaas saddexda haweenka ah ee uu qabay rubuc rubuc bay leeyihin wahuwa halaasa saddex weeyaani rubucoodu saddex buu noqonayaae weli jaddatayni labada ayeeyana sudus bay leeyihin suduskoodu iyaguna itnaani laba ayuu noqonayaae walil akhwaati licab akhwaadkaa licabka ah tamaaniya iyo sideedaana ahulusaan bay leeyihin sulusaankoodaasun huwa tamaaniya sideed buu noqonayaa walil akhawaati lium akhwaadkii liumkahaa ee afar tahaa iyaguna athulu hulus bay leeyihin huluskoodaasuna huwa arbaca afar buu noqonayaa walmasalatu masaladu asluha asalkeedu min itnay cashar labayo toban weeye wa caarat ilaa sabca ilaa sabcataa cashar toddobiyo toban bay u cawlantay walamaa kaanat itarika marka ay noqotay tarikadii xoolihii sabcata cashara diinaaran toddobiyo toban diinaar walmasalatu masaladiina kadaalika saas oo kale min cashar iyana ay toddobiyo toban ka dhismatay faqad khusa waxaa lagu gaar yeelay oo laga siiyey kullu waaxidatin mid kasta oo min alwaarihaati haweenkan wax dhexlaya ah diinaarun waaxidun baa laga siiyay masaladii oo xoolihii intaasi ka heleen lidaalika sidaa darteed baa tusamaa loogu magacaabaa dinaariyatu suqraa ayaa loogu magacaabaa wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah dinaariyatu suqraa dhammaan dadka ee ka qayb qaadanaya waa wada dumar tusaale ahaan saddex dumar ah ayuu ka tegay ruuxaa dhintay oo sawjkii ah rubac bay leeyihin laba ayeeyo suddus bay leeyihin sideedda eh, ukhto ee eh, liabka ah hulusaan bay leeyihin ukhtadaa liumkiina ee afarta ahina iyaguna waxay leeyihiin hulus bay leeyihin masalada labiyo toban baynu ka dhisayna oo afar iyo lix iyo saddex iyo saddex ayay inoo noqonayaan maqaamaadku saddex iyo saddex waa tamaahul mid qaado saddex iyo lix haddana tadaakul lixduun qaado lix iyo afar labiyo tobankaasi ka dhismanaya tawaafuq binisbaa ka dhexeeya labiyo toban maxaa rubca saddex saddexda sawjasi maxaa usudusa laba qori labadaa waxaan siinayaa labada ayeeyo maxaa u thulusaana sideed sideedda ukhto kala sii maxaa thulusa labiyo toban maxaa u ulusa arbaca afartaa waxaynu siinaynaa afartii oo kutaail umka ah ayaynu kala siinaynaa saddex iyo saddex buu kitaabkaygu aniga qoraya saddex iyo saddexaas waa khalad waa arbaca arbaca afar qori iyo afar madax weeyaan labiyo toban waxaa u hulusa dee arbaca hablaha liumkiina waxay ahaayeen arbaca marka horeba masaladu labiyo toban bay ahayd toddobiyo tobanna waa u cawlantay markan sihaamta isu geeyo saddex iyo laba iyo sideed iyo afar intaa markan isu geeyo toddobiyo tobankaasi u cawlan sawjo kastaaba waxaa leeyahy likulli sawjatin sahmu waaxid bay leedahay saddexdan qori ee toddobiyo tobanka hoos yaalla dee waa saddex sawjo sawjo waliba qori bay leedahay xoruhuna toddobiyo toban diinaar bay ahaayeene diinaaran waaxid bay sawjo waliba leedahay labadan qori waa laba ayeeyo mid walba qori bay leedahay xoolihiina qorigunbay ka leedahay likulli ukhti minhum sahmu waaxid siddeedan qori siddeedan hablood midba qori bay leedahay xoolihiina qorigunbay ka leeyihi kuwana afar bay ahaayeen mid walba qori bay leedahay xoolihiina diinaar qura ayay ku leeyihiin almasalatu dinaariyatu lkubraa labadii masalo taasu tii hore ayay ahayd tii labaad waxa weeyaan masalatu alkubraa masalada la yidhaahdo ama almasalatu masalada addiinaariyatu alkubraa la yidhaahdo diinaariyatu alkubraa falwarasatu fiiha warasadeedu masaladaa bacduhum barhkood asxaabu furuud waa dad ehlu farala wa bacduhum barhkoodna casabaatun waa dad casaba ah waqad asaaba waxaa u soo baxay bacda alwarasa warasada barhkood min atarika tarikadii diinaarin waaxidun baa uga soo baxay wa bacdahum barhkoodna waxaa u soo baxay oo heleen diinaaraani laba diinaar wa bacdahum barhkoodna aksaru wax ka badan ayaa u soo baxay fa tusamaa waxaa lagu magacaabaa addiinaariyatu lkubraa baa lagu magacaabaa sidoo kale masaladan diinaariyatulkubraa waxaa la yidhaahdaa shureexyana waa la yidhaahdaa rikaabiya waa la yidhaahdaa shaakiya waa la yidhaahdaa caamiriya waa la yidhaahdaa shacbiya waa la yidhaahdaa intaasoo magacda way leedahy wa haadihi suuratuhaa tanna waa suuradeedii iyo susaanteedii suuratulmasala ruux baa geeriyooday wuxuu ka tegay sawju hooyadii laba binto laba-iyo toban ah shaqiiq ah iyo ogto shaqiiqo ah intaasu ka tegey adduunku ka tegayna lix boqol oo diinaar bay ahaayen wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah masaladan la yidhaahdo ee magacyada badan leh diinaariyatlkubra ku caanbaxday lada culamaa alfaraa'id waxa weeyaan tusaalaheedu ama saanta u qormata iyo arkaanteedu waa sawjo hooyo laba binto laba toban ah oo shaqiiqa ah shaqiiqa ah iyo xoolihii oo lix boqol oo diinaara fali sawjati thumun sawjadu thumun bay leedahay walil ummi sudus hooyana sudus bay leedahay weli bintayni athuluthaan labadii bintana thulusaan bay leeyihin wamaa baqiya wixii soo hadhana fa huwa lilcasaba casabada ayaa qaadanaysa ay lilikhwati iyo walukti ikhwadii labiyo tobanka ahayd iyo inantii ayaa qaadanaya masalada afar iyo labaatan ayaa laga dhisayaa wa bitasxiix marka la tasxiixiyana tasbaxu waxay noqonaysaa min sita mia lix boqol ayay gaadhaysaa sawjadu waxay ku leeday shan iyo toddobaatan hooyana boqol labada bintana saddex boqol ikhwada iyo ukhtaduna shan iyo labaatan likulli akin shaqiiq ag kastoo shaqiiqi laba qori buu leeyahy ukhti shaqiiqina sahmu waaxid faqad ayay leedahay marka masaladii la tasxiixiyo lix boqol bay noqotay sawjadii shan iyo toddobaatan sahmi bay leedahay xooliyo lix boqol oo meelood loo qaybiyey shan iyo toddobaatan qori bay leedahay hooyana boqol qori labada binta saddex boqol oo qori ikhwadaasi waxay isku wada leeyihiin dhammaantoo shan iyo labaatan qori inan waliba laba qori inantuna qori bay leedahay walamaa kaanat tarika markii ay tarikada haddaba yaraan noqotay mise tami lix boqol bay noqotay fayakuunu wuxuu noqonayaa nasiibu sahmi lwaaxid qorigii kastaaba ee sihaantan ka midi lixda boqol ee sahmi ka midi qorigii kastaaba nasiibkiisu wuxuu noqonayaa dinaaran waaxida faqad hal dinaaroo keliya buu noqonaya oo markay lix boqol lix u qaybiyo lixdii boqol ee xoola ahaa markay lix boqol oo aslmasalihiya u qaybiyo ama masaxilmasalihiya dee qori baa soo baxaaya yudrabu waxaa lagu dhufanayaa bicadadi istihaami kulli waaris qof kasta oo waarisa qorigii uu lahaa ayaa loogu dhufanayaa bal shaxda aan eegno afar iyo labaatamaan masaladii laga dhisay sawja thuman baa la siiyey oo saddex qoriya hooyana sudus baa la siiyey oo afar qoriya labadii bintana thulusaan bay qaateen oo lix toban qoriya ikhwadiina hal qori baa usoo hadhay halkaa marka la marayo ee waxaa laleeyahy dee lix iyo tobankan qori labada binto way u qaybsamaan qorigan ayaan ikhwadan u qaybsamahayn halkaasu jabku ka yimi waaxidkaa labiyo toban inan labiyo toban inan min laba ku dhufo afar iyo labaatan madax weeye inantuna madaxday ahayd shan iyo labaatankaa madax ayaa la qaadanayaa iyo qorigaa marka laysuu eego shan iyo labaatan kun baa la qaadanaya shan iyo labaatankaa waxaan ku dhufanayaa afar iyo labaatankaasoo aslumasaliheennii ahaa lix boqol ayay masaxulmasalihii ay ku tagtay sawjo saddex bay ku lahaydee shan iyo labaatanka ugu dhufo shan iyo toddobaatankaa wey waaye shan iyo toddobaatan qori weeye shilin todobaatan qori markay noqotay lixdii boqol ee xooluu ahaa lixdan boqol u qaybi waa qori shan iyo ugu dhufa toddobaatankeedii khamsatun wa sabcuuna diinaar halkaa way halku sheekhu uu sheegaya ee marka hore shan iyo toddobaatanka halkan inoo yaalla waa qori waa sihaamtii waayo umana afar qori bay lahayd shan iyo labaatanka ugu dhufo waa boqol lixdii boqol lix u qaybi waa waaxid boqolkaana ugu dhufo halkii mi-atu dinaar faqad boqol dinaar bay leedahay banaadkii